alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf اlanbiyaaءi walmursaliin sayidina muxamedi wcala aalihi wasaxbi waslem allahuma anfacna bima callamtana wcallimna maa yanfacuna wazidna cilman yanfacuna walxamdu lilah cala kulli xaal waxaynu ku jiray khiyaarkii iyo qaybihiisii qaala almu'alifu raximah ullahu tacala wuxu uhi wayahbutu alkhiyaaru khiyaar waa sugmaa fi lmajlisi inta majliska iyo fadhiga wax lagu kala iibsaday la joogo fii jamiici asnaafi albayci iibka noocyadiisa dhammaantood walaa yanqadicu kumana go'o ilaa bitahaayuri doorasho ow ama bitabarruqi kala tegid biabdaanihimaa jidhkoodii ay la kala tagaan mooyaane khiyaarka qaybtii horraysay ayuu sheekhu inoo galo wuxuu yidhi wayahbutu waa u sugmaya labadii qof ee wax kala iibsaday alkhiyaaru khiyaar iyo doorasho ayaa u sugmaysa filmajlisi inta majliska ayaa fadhiga caqdi uu ku dhammaaday lagu guda jiro fii jamiici asnaafilbayci iibka noocyadiisa dhammaantood waxaana u deliila xadiidka imaamulbukhaari iyo muslim ay warinayaan nebigu sala allahu alay sl wuxu uhi albayicaani bilkhiyaar labada qof ee wax galabsaa khiyaar iyo door bay leeyihiin maa lam yatafaraqa inta aanay kala tegin oo uu yaquulu axadu alisaxbi ikhtar ama midkoodka kale aanu ku odhannin dooro markaa waa wixii iib oo dhan guurka iyo meherka iyo shufcada iyo hibada iyo shuraakowga iyo kirada waxyaalaha ma gala khiyaarka majisku muxuu ku go'aabaa isweyddiin leh walayanqadicu ma go'ayo ilaa bitakhaayuri wuxuu ku go'a laba arrimoodoo midi waa doorasho labadii qof ay doortaan caqdigii inuu laasimo ama midkood uu doorto kaa xaqiisa dhacay ka kalena ugu hadhayaa haddii uu ay doortaan oo yidhaahdaan waxaan doorannay in ibkeennu sidaa ku guntabo wax khiyaarmajlis aynaan yeelanin kaa wuu go'ayoo khiyaarmajlis ma jiro ama midkood hadduu yidhaahdo anigu waxaan doortay in iibka sidaa ku guntamo markaa isaga wuu ka dhacay ka kakalun buu u taagnaanayaa ilaa inta ay wada joogaan saacadaba ha qaata iyo maalmabay waanu joogayaa aw ama bitafaruqi biabdaanihima inay jidhkoodii la kala tagaanoo meeshii heshiiskan iibqari ka dhacay ay jidhkoodii la kala tagaan mooyaane naafic ayaa wuxuu leeyahay sida xadiidka imaamu albukhaari warinayo ibnu cumar baa wuxuu ahaa markuu shay iibsado ee shaygaasi cajabgeliyo qofka wuu ka siiban jiro wuu ka tegi jiray si markaa khiyaar majliska u go'o oo qofkii aanu odhanin markaa khiyaar baan leeyahay ama yacni riwaayad qaar waxay tilmaamayaan markuu ninka iibsadu doonay inaanu markaa ninkii ka ceshanin waa isaagi jiray waxoogay bay socon jiray kadib baa markaa qofka hadday ula ka dhexay uu ku soo noqon jiray waa dadkii markaa dee wax fahmayey xataa muddoba ha wada joogaane intaa khiyaarmajliskaasi waa jiraa inta aanay kala teginaba midkood doorannin bitafaruqi biabdaanihimaa baynu nidhi biarwaaxihimaa hadday la kala tagaan ma go'aya bay yidhaahdeen oo masala midkood baa meeshiiba ku dhintay dee may kala tegin markaa jidhkii lamay kala tegine kan dhintay kii waarisigiisa dhaxalkiisa abaalkiisii soo gelayoo khiyaarkii u taagan yahay ila jidhkii lamay kala tegin ruuxdii may la kala tegin wayejuusu waxaa u bannaan kaasi waa khiyaar majskii lilmutacaqidayni waxa u bannaan labadii wax kala caqdisay aw liaxadima ama midkood shardulkhiyaar ayaa u sugnaaday alaaata ayaamin saddex maalmood ow aqalla ama wax ka yar ilaa an yushtarata in la shardiya qabdulciwadi filmajlis in lagu shardiya mooyaane wa bayca acaami biacaami iyo wanaqdi binaqdi kuibinteeda mooyaane waxau sheekhu leeyahay halkaa khiyaaru majlis buu inaga soo baxay kana waa khiyaaru shard waa khiyaarka labada qof ay ayagu midkood shardinaya ama labadooduba ay qabsanayaan wayejuusu waxaa bannaan lilmutacaaqidayn labadii qof ee caqdigan galaya iyo iibkan ow liaxadima ama midkood waxa u sugnaaday shardu lkhiyaar inuu khiyaar iyo doorkiisa shardiso iyo iska soo eegi alaaata ayaamin aw aqala saddex maalmood ama wax ka yar kaana wuu leeyahay waa hadday labadoodba shardistaan ama midkood shardisto waxay deliishanayaan xadiid bukhaariiy muslim ay warinayaanoo nin baa nebiga u sheegay in nucaanbeeca iyo iibka lagu dago markaasuu yidhi idaa baayacta faqul laa khilaaba waxaa warhooy khiyaama ma jirto warhooyaan la iskhiyaamayn oo macnaha hadday khiyaama kugu dhacdo marka khiyaar baad yeelanaysaa macnaheedu weeye waxaa kaloo halgan saddexda cishana ayayuu shaafici dushay xadiid ibnu maaja iyo taariqudni iyo bayhaqiya ay warinayaan nawowina isnaadkiisa xasan uu ku tilmaamay ayaa isaguna wuxuu tilmaamayay munqid ibnu camrin in la yidhahda anta baayacd marka aad wax yibisa faqul laa khilaaba uma anta fii kulli silcatin ibtactaa bilkhiyaari alaaa layaalin war khiyaama ma jirta dheh intaa kadib silca iyo badeeco kastood iibsato khiyaar baad leedahay saddex habeen haddaad ku raali noqoto hayso haddii aad markaa nacdana ciddii lahayd ku celi markaa la shardiyey ayuunbaanay ka bilaabmaysaa laakiin waxaa la yidhi dee waxaa shardi ah shaygu shay aan muddadaa xumaanaynin waa inuu yahay haddaad waxoogay raashina ka iibsato ood neefar berihiisa ka iibsato oo tiraa saddex iska soo eegaya miyay ansaxaysaa yacni wuxuu wax muddadaa ama khudaar yaroo maalin iyo laba ku xumaanaysa waa inaanay ahayn shay muddadaa iyo in ka badan ma jiri karaya waa inuu yahay bay yidhahdaan culimmadu muddo markaa la xidhiidhisan oo macluumahaon saddexdaa cisha ka badnayn shayguna shay aqbalayay inuu yahay laakiin waxaa jira cuquud saddexa oo aan aqbalin ayagu khiyaaru shardi aan aqbalin ee nusakhaa haysaan waxoogay baa ka dhiman intaa way idinku qoran doontaan wuxuuna waa bayca acaami biacaami wanaqdi binaqdi intaasoo keliya mudhagay laakiin intanaa ka horaysa ilaa an yushtarada qabdulciwadi fi lmajlisi khiyaaru shardi waa furan yahay inay shardi tahay ciwad qariya waxan shayga lagu iibsanaye la dhaafsanayo in majliska iyo meesha lagu kala qaataa inay shardi tahay mooyaane oo waa maxay waa salamkii oo kale qofku hadduu shay tilmaaman iibsanayo oo ay baabusalam tahay dee ra'sumaasha waa inuu meesha dhigaa marka kaasoo kale khiyaar ma geli karo khiyaaru shardi ma geli karo mar hadduu beecu salam yahay ilaa yushtarada qabdulciwadi fi اlmajlisi wa bayca acaami biacaam raashin ku iibintii wanaqdi binaqdi iyo lacag lacag ku iibinteedu wuxuu shaygu hadduu rabawi yahayna rabawi hadduu yahay oo raashin raashin lagu iibinayo ama lacagtii lacagtii lagu iibinayo isaguna khiyaaru shardi ma galo labada caqdi ayaana iyagoo khiyaaru shardi aan aqbalin laakiin inta kaloo dhammi khiyaaru shardi bay aqbashaa marka walaalayaal khiyaarka aynu ka hadlayno kii saddexaad baa inoo hadhaye dadkeennan hadda waxiibinaya khiyaarka ma yaqaanaan jawaabtu waxay tahay maya waayo dadku ama way soo kala dhaxlaan ganacsi iyo tijaaro aqoon ku dhisan bay kala dhaxlaan dabeetana taasuu qofu ka arkaayo dee wuxuu soo dhexlaya dhaqan uu soo arki jiray weeye ama aqoon ayay markaa wax ku dhisaanoo dee aqoon bay markaa bartaanoo sharciga ayay ka ogaadaan hadda intaa la wada joogo qofku inuu khiyaar leeya wixii iska celin kara ama qaadan kara inoo taalla sharci inoo sugaya inuu shardi qabsan karoo laba saddex shan iska soo egayaana waa inoo caddahay imminka innaga suuqyadeenna maxaa ka jira iska daa lacagtood bixisay inaad celiso iska daa waan iska soo eegayaaye haddaad kaba baayacda kaba tegi maysid hadday ruux dumara tanayaa wey laha ayadaa ama waa la qabanaya ama waa la aflagaadaynayaa ayada maba dhaqaaqi karta ruux dumar haday tahy bacdayaasheenoo kale hadday la tago waa aqoon darro inanka yare xoolaha laga keenay halkan halkanee fooda dhuuban lee dumarka loo dhigay meesha inuu erariyado aqoon horena soomuu aragoo soomuu dhexlinoo ganacsi muu soo arag lagu soo jiray aqoon diineedna muu arag deetna wuxuu ley balkan iska meeransan wamaa tarmiyadna baayacaysay hadda maxaa baltaneeg buu leeyahy markaa adduunkana haddaad tagto dalalkaa inaguxiga aad tagto masaajidkaa meherad leeg baad soo gelaysaa waxa alla wuxu hayaad dhulka ka soo dhigaysaa yacni korjadahaad kala furaysaa waxaba intaan u harigtahay waad iska tegaysaa ood odhanaysaa uma baahni yacni kuna aflagaadeen wixiisu miiska duuduubanaya o iska wadanaya marka aqoontaa waa inay dadkeennu fahmaan oo dadkana bahalaa moodda ee mehradaheenna taagan waa in wax loo sheegaa waxaan ka naxaa runtii imminka dalkeenna marka aan dad inagu soo qaxo yaman iyo suuriyiin iyo marka arkamaan war meeshan maxaa keenay dadkan le'annoo ruux dumaroo meeshaa dhex gashay ka badbaadi mayso xataa iminka ingiriiska aan iminka dhawaanta ka imi yacnii ruux dumaroo dee balaayo budhcad heshe mooyaane ruux dumara oo suuq maraysa ama habeen meel maraysa qofsi si u eegayo ama saafar loo taabsiinaya ma jirin innaga dumarkeenna waddooyinkaa marayana waxa aflagaada iyo dhib iyo cay haysata malayn maysid marka ummaddan waa in wax loo sheegaa qodobka kale ee halkaa iyaduna khiyaarka la sii xidhiidhaa ayadana waxa weeye waxaa jira iminka meherada ku qoray xataa maktabadaha qaarkood baan ku arkay fatuuradda ay wax kaaga iibinayaan xagga hoose waxay kaga qorayaan albidaacatu laa turaddu walaa tustabdalu shayga aan kaa iibiyey lana soo celin maayo lana bedeli maayo qaarkoodna waxay yidhahdeen intaas yar fudaydiyeen markii lagu qabsao waxay dhaheen laa turaddu wa tustabdal lama celinayo laakiin waad bedelan kartaa halkaana maxay uga jeedaan inay khiyaaru shardigii meesha kaga saaraan wax taasina bannaan maaha waa arrin baatil ah weeye waxaa halkaa lagu qorayaa wax alla waxuun sharciyo ay leedahayna ma jirto yacnii markay weliba xagga khiyaarulcaybka ayay aad u sii khusaysaa khiyaarulcaybka markay tahay yacnii qofku intaa la wada joogana khiyaar buu leeyahay haddii aanu markaa doorannin khiyaaru shardigiina wuu leeyahayoo masaladaasi waxba ka yeelimaysa halkaa iskaga qorani hadduu isagu khiyaaruhardig khiyaarulcaybkana waxba u dhimayso ayana waynu arki marka wayajuusu lilmutacaaqidiin laxadin shardu lkhiyaar alaaan aqalaa ilaa an yushtarada qabdulciwadi fi lmajlisi wa bayca طacaami biطacaami wanaqdi binaqdi mooyaane waidaa wajada bilmabiici cayban markuu qofku ka helo raddahu cala alfawri si deg dega ayuu u celin kanna waa khiyaarulcayb qofkii wax iibsaday marka uu shaygii mabiicda ahaa ee waydaa wajada qofkii iibsaday markuu ka helo bilmabiici shaygii iibsaday cayban markuu ka helo waxa shardiga ceebtaasi ceeb qadiima inay tahay macnaha intaanay gacantaada soo geli shaygani ceebuu lahaa waa inay tahay ceebtaasi waa inay tahay ceeb ama shaygan cayntiisa ama qiimihiisa nuqsaaminaysa oo qarad saxiixu ku tegayo haddii aanay yani cayntiisa muuqaalkiisa qiimihiisa midnaba aanay dhibayni ceeb lagu tilmaami maayo waxa kaloo weliba laga maarmaana ah alghaalibu fii jinsi dalika almabiic cadamu waxa ay leeyihiin waxanoo kalena waa inaanay ahayn hadday waxaani ceeb tahay laakiin shaygani uu wada leeyahayba ceebtan shay ka badbaadiba aanu jirkaasle ceeb ma noqonayo lagu celiyo ceeb baad ku aragtay ceebtaasi qiimihii ama cayntii nuqsaaminaysaa waana ceeb hore oo intaan lagaa iibinna ilaahda mid aduu ku samaysay maaha waana ceeb markaa waxyaalaha shaygan la iibinaya la midkaahi aanay lahayn marka ceebtaa ilaa raddahu cala alfawri si degdega ayuu celinayaa gaadhi iibsatay ceeb baad ku aragtay shay kalaad iibsatay ceeb baad ku aragtay isla markaaba si degdega waa inaad u celisaa yacnii marka ugu horraysa waa celisaa haddaad hurdo kale habeenkii kac lagu haddaad salaad ku jira haddaad wax cunayso laakiin marka ugu horaysa ee aad shaygaa ogaato waa inaad marka isticmaalkii shaygana joojtaa gaadhigii baan iska sii wadanaya sad ceshaan eryanaya beri saa dambana waan ku celinayaa mar haddaad ceeb ku ogaato halkaa dhig shaygii waa inaad ciddii lahayd gaadhsiisa ama maxkamadda aad gaadhsiisaa haddaad shaygii ceeb ku ogaada iska sii isticmaasho adiga le waa adaa markaa isu qaba ceebtaa markaa raddahu cala alfawri buu celin markaa warqaddii arade albidaacatu laa turaddu walaa tustabdel xukunkaa waxba ka bedeli mayso waayo arrinay culimmada muslimiintu isku wada waafaqsan yihiin weeye ibnu qudaamo kale wuxuu leeyahy annahu mataa calima bilmabiici cayban lam yakun caaliman bihi falahu alkhiyaar bayna alimsaak waalfasq hadduu qofku shaygan mabiicda ceeb ku ogaado hore aanu ogayn oanu ku gelin khiyaar buu leeyahy inuu haysto iyo inuu celiyo ama ninkan caalimkaa yacni baayice kaayibinay ha ogaado ha kuu qaryo ama yuu ogaanin walaa naclamu khilaafan bayna ahli alcilmi buu idhi cid ahlucilmigo arrintaa khilaafdayna ma ogin marka albidaacatu laa turaddu walaa tustabdal meel lagu qoray xuunka dhana culimadu muslimiintu isku khilaafsan yihiin waxay u dhimaysaa ma jirto inkasta baa ka soo wareegtay hadduu shaygaasi ceeb yeesho waad celinaysaa waxaana u daliilaa xadiid abu daawuud iyo axmed iyo xaakim iyo ay warinayaan nebigu sala allaahu calayhi wasalam cayishaba waxay leedahay nin baa wuxuu iibsaday addoon markaasuu muddo haystay ceeb ayuu ku ogaaday ninkii buu ku celiyo ninkii waa diiday labadiinna waa isqabsadeenoo rasuulka ayay isula tegeen markaasuu ku celiyey wuxuuhi yaa rasuul qad istaqalla khulaamii dee mudduu haystu ku shaqaysanaya buur alkharaaju bidammaan buu yidhi macnaha waxaan ka soo baxaya ee dheef ahaaye addoonkani uu soo saarayey waxa lagu mudanayey oo ninkan hayste uu ku mudanayay dee dammaankiisa ayuu ku jiro haduu ka dhinto isaga ayaa magdhabi lahaa mar haduu isagu magdhabi lahaa wixii ka soo baxayay uu isagu masruufayey isagaa yeelanaya adiguna shaygii mar hadday ceebi ku soo baxday addoonkaagii adiga ayaa la noqo walaa yasixu ma ansaxaya bayculmabiici shayga mabiicdaa in la iibiyo xataa yaqbidahu ilaa uu gacanta ku dhigo walaa yasixu ma ansaxaya bayculmabiici shaygaa iibsaday inaad iibiso xataa yaqbidahu ilaa uu gacanta ku dhigo waxaana u deliila masalada xadiidka nabigu sala allahu alay slm uu leeyahy man ibtaaca طacaaman qofka iibsada raashin falaa yabiicu xataa yaqbidahu ilaa uu gacanta ku dhigo yuu iibin ibnu cabbaas wuxuu yihi wa axsabu kulla shayin bimansilati acaam shay kastaana raashinka ayuunbuu la mid yahay shayga aad iibsatay ilaa uu gacantaada soo gala ma iibin kartid waxaa dhacdaa ganacsatadu ayadoo ama u yaalla dekedda oo aanay gacantoodiiba soo geliya wakiilkooda toona amaba shaygiiba baddaba ku soo jiro in halkaa lagu kala iibsado la kala faasaxo laga macaash qaato waraaqoun la kala iibsado ma bannaano taas shay aan gacantaada soo gelin oo aanad arag ma iibin kartid wayaxrumu waxaaraana bayculxaadiri kii reer magaalkaa lilbaadii kii reer baadiya inuu u iibiyo fii mataacin alaab tacumu alxaajatu ilayhi baahidu ay caam tahay oo dadku wada baahan yihin wa talaqi alkaafilati qoladii safarrayda ahayd la kulankeeda lishiraa'i minhum in laga iibsado loola kulmaana waa xaran idaa jahiluu sicra albaladi beledka sicirkiisa markay ka jaahil yihiin wa sawmu baayicad calaa sawmi akhiihi baa xaaraana waalbaycu calaa bayci akhiihi baa xaaraana washiraa'u calaa shiraa'i akhiihi baa xaaraana wanajsu ayaa isaguna xaaraana iibabkii ama albuyuuc almuxarama buu sheekhu halkan qaarkood inooga galayoo mid waxa weeye shaygaa mabiicdaa inaan laybinin ilaa u gacantaada soo galo wa ribxu maa lam yudman xadiidkanna waa kii halkan wuxuuhi wa yaxrumu waxaa xaaraana bayculxaadir kii xaadirka ahaa ee reer magaalka ahaa inuu lilbaadiyi kii reer baadyaha u iibiyo fii mataacin alaab tacummu alxaajatu ilayhi baahida loo qabaa ay caam tahay waxa weeye nin khariiba ayaa ama shakhsibaa la imanaya alaab dadku wada baahan yihiin wuxuu rabaa isagu inuu hadda iibiyo sicirka maanta ku iibiyo dabeetan nin halkanoo baa wuxuu leeyahay iska daa anaa ku haye eh anaa magaalada si wax looga iibiyo yaqaanee ku xaree bakaaradaydan anaa markaa waa loo baahan yahe si yaryar uga iibinaya ma bannaana laa yabic xaadirun libaadin ayaa nebigu sala allahu calayh wasalam uu yidhi waa markay cillada ayay ujeeddadaa leedahay laakiin qof baadiye waxba yaan loo iibinin macnaheedu maaha waa loo iibinaya dilaal baa loo noqonaya laakiin marka ay ujeeddadaa leedahay ee alaab loo wada baahan yahay ay tahay ee qofkanna uu doonayo inuu dadkii ku cidhiidhiyo oo si tadriija uga iibiyo weeye waana tadyiiq dadkii markaa lagu cidhiidhiyayo waana dee dacu laaha yarsuqu naasa bacdahum bibacd waardaayiya dadka ilaahay kala arsaaqay baa nebigu sala allah alay slam yidhi kan inuu soo galo maanta intaa kaa siiyo dabeetana mid kale haddana waxoogay sii saaro sidaasay markaa faa'iidadu ku jirtaa wa talaqi alkaafilati haddii wuxuu markaa wax loo wada baahan yahay aanay ahayna iyadana waxay leeyihiin dembiga ma laha wa talaqi alkaafilati qoladii kaafilada ahayd socotada ahayd ayana la kulankooda iyo ka hortagooda ayaa xaaraana lishiraa'i minhum si looga soo iibsado ama wax looga iibiyo idaa jahiluu sicra albalad markay beledka sicirkiisa ka jahil qoladii safarayda ahayd xoolaha wadee meelaha ayaa intaanay magaalada soo gelin ayaa laga hortegayaa markaas le war meeshii kaanba lama lahaayoo shayga laguk adhigii la iibsan maayo loodii laibsay beerahan gelinaye yaydaan kuwa yacni ku dhex dhicin sayladii oo lumina intaa qaatoo iska taga sicirkii beledkana war uma hayaan taasina iyaduna waa mid xaaraan ah iibkaase waa ansaxayaa haddayse ogaadaan inuu khiyaameeye ninkaasi uu annablaa ku jaray khiyaar iyo door bay leeyiin ay ugu noqdaan waxaana xadiidku ahaa laa talaqu rukbaana walaa yabic xaadirun libaadin xadiidka bukhaariiyo muslim ay warinayaan dadkaa socota ee iyaguna safaradooda watan ha la kulminoo halkaa waxa kaga iibsanina hadday sicirkii la socdaanna iyada waa caadiyo markaa halkaa wax ku kala wa sawmu baayacaad baa xaaraana calaa sawmi akhiihi walaalkii baayacaddiisa aad ku dul baayacdo baayacaadduna waa intaan caqdigii lacagta aanay sugnaanin lannu laa yasimu lmuslimu calaa sawmi akhiihi walaalkii yu ku dul baayicin ayaa nebigu sala la ala sl xadiidka imaam muslim warinayo oo qof shay qaatay oo doonaya inuu iibsada baa wuxuu leeyay war iska celi anaa shay ka wanaagsan lacagtan kaa siinaye ama wuxuu leeyahay ninkii ilaah war ka soo cesho anaa kaaga badinaye weli iibkiina ma dhicin kaasi waxaa la asom calaa sawmi akhiihi walbaycu iib calaa bayci akhiihi walaalkii wuxuu iibinaya inuu ku dul iibiyo washira calaa shiraa'i akhiihi walaalkii wuxuu iibsanayay inuu ku dul iibsado ayaduna waa xaaraanu ma bannaana taasina waa maxay waxa weeye masalan qof baa wuxuu farayaa ninkii iibiyey ayaa wuxuu leeyahay fasakh anaa shaygan in ka badan kaa siisanaya ama qofkii mushtarka ah buu wuxuu leeyahay iibsaday iska fasakh anaa yacni kaaga iibinaya lacag intan ka yare xadiidka saxiixa baanay ku soo aroortay oo laa yabiic bacdukum imam bukhaari muslim ay warinayaan nebigu sala la ala laa yabic bacdukum calaa bayci bacd barhkiin yuu ku iminin barhka kale korkii waa ida iyo dhib ku sugan marka walaaltinimaduna dimigii iyo mucaahadkii musa'mankii xataa gaaladii xataa waa la mid aan xarbiga ahayn wanajsu ayaa xaaraan ah nooca najsiga la yidhi najsigu isagu waxa weeye qof baa doonaya shay inuu iibsado markaa qof aan isagu doonaynin inuu ibsadunbaa lacagtii ku dallacaya ama tawaadu iyo heshiis ay soo wada galeen ha ahaado yacnii qofkan wax iibinayaa ama yacni xumaanun qof gar ha ahaado welibana had iyo gooraale waxay taasoo kala dhacdaa marka xaraashka almisaad alcalani waxa la yidhaahdo xaraashka ee shaygu uu markaa ku go'aya halka ugu dambaysa waxaa laga bilaabayaa boqolyaha siisanaya yani boqol iyo labaatan boqol iyo soddon ayaa la odhanayaa marka qofka ugu dambeeya ugu sicir badan baa laga iibinaya markaa isagu wuxuu ugu eryayaa uun ee haddii boqol iyo konton yidhaa boqol iyo laba boqol uu odhanaya isagu ma iibsanaya shayga laakiin wuxuu doonayaa uun kan iibsanaya inuu halkaa ku geeyo oo isagina ka daba kucudhaa laba boqol iyo labaatan najsi kaas ayaa la yidhaahdaa isaguna mid bannaan maaha isaguna waa mid xaaraana waxa layaaliya waxaasoo dhammina waxa loo diidayaa waa waxa dadka muslimiinta cidhiidhi gelinaya ama dhexdooda iyo walaaltinimadoodii iyo isulaabaxaadnaantoodii yacni meesha ka saariyo xiddi iyo xumaan dhex keenaya weeye dadka muslimiintana waxa la doonaya iyagoo isu wada caloolfayo inay ilaahay wada caabudaan oy dhinac wada jeestaan wa yacrumu waxaarana atabriiqu kalageyn bayna aljaariyati wa waladiha addooniyo ilmaheeda in la kala geeya xataa yumayiza ilaa ilmahaasi uu wax kala garto wuxuu leeyahy sheekhu wayaxrumu xaraana waan ansaxayni atabriiqu kala geyn wax kasta oo iibka markaa ama iib ama hibaatee bayna aljaariya wa waladihaa dee addoontii iyo ilmaheedii xataa yumayiza ilaa ilmahaasi wax kala garto ama uu ka qaangaadhayo wax kasta oo aan kala maarmaynin sharciyan in la kala saaro oo la kala kaxeeya ma ogola man farraqa bayna alwaalidi wa waladiha faraqa allaahu baynahu wa bayna axibati yowma alqiyaama qofka kala geeyaa waalidaye ilmahay dhashay ilaahay baa isaga iyo cidduu jeclaana maalinta qiyaamaha kala geynaya marka innaga maanta addooni ma jirto laakiin waxaa dee meelahadaasoo kale ku dhowaanaya nimanka markaa dumarka furaya amaba cidhiidhi ku gelinaya si ay ilmaheeda ay uga tagto yani halkanoo kale ay soo geli karta ama ku dhowaan kartaaba waatii haweenaydii nebiga u cabanaysay ninka ay kala tegayana ilmaa waa kaa qaadanaya yaa rasuulallaahi bay lahayd inna ibni haada ayaan ku siday oo hoyu ahayd naaska ayaan ka waraabinayey oo meeshu ka cabayay ahayd dhabta ayaan ku hayay oo hoy u ahayd markuu soo baxayna haddana waa yanfacayo ceelkaasu iga soo dhaamiya aabbihiina wuxuu ii doonayaa inuu iga qaado nebigu sal anti axaqu bihi maa lam tankixi inta aanad nin kale iyo reero kala yeelannin ilmaha adiga ayaa ku xaqle inaad haysa baa nebigu sala allahu alay slam yidhi markaa ilmahay yacnii ku soo xanuunsatay uurkiisii ee markay qaadaysay ay ku xanuunsatay ee ay caloosha sagaal bilood ku soo siday ee ay foosha ogteed la soo martay ee ay naaska jaqsay ee ay xayrka biinaysay ayaa mid xunoo nacasi wuxuu iska odhanayaa ilmahayga hallaysiiyo ilmahayga hallaysiiyo ayuu iska odhanayaa isagu waxaasoo dhan ilowsan wax soconaya maaha waxaas yacnii halkaas sharcigu uu dhigay ayaa markaa la dhigaya arrimahaasna wayaxrumu tafriiqu bayna aljaariti waladiha xataa yumayiza ilaa inta uu wax ka galanayo wallahu aclam kitaabkii horta halkaas ayuu inoogu dhammaaday kitaabkeennii labaad ee silsiladeennii almukhtasaru saqiir ilahay waxaan weydiisanayaa inuu inagu anfaco wixii aan saxayna fa min allah wixii aan ku gafayna fa min nafsi wamin ashaytaan sheekha markaa kitaabka alifay iyo cid kastoo markaa ka qayb qaatayna waa u ducaynaa ilahay hawdami dhaafo culimmadeenna ayay ka mid yihiin asalkuna waxaadiyo taariikhdii la soo gaadhay yacnii inuu mu'alifiinta loo duceeyo culimmada loo duceeyo ummaddu ummaddiisu ducaysa inay noqoto hadda ayuunbaa markaa inuu ardayba macallinkiisa caayu markaa wax ka sheega gadaal dambuma inaga soo baxdaye yacnii inuu sheekhba sheekh duceeyo olihii kitaabka lahaye kii akhriya mid walba loo duceeyo yacni waa sunnaha aynu markaa diinta aynu kuso kala dhaxnay ilahay u dambi dhaaf sheekha iyo ciddii markaa ka qayb qaadatayba kutubtana ha la soo raacdo oo xalaqaadkii la soo celiyo oo siday ahaydee loo naqlin jiray imika yani waa iska maqnaanayaayo waa iska imanayaayo waxaynu waxa weeye uun weli waxaad moodaa wax badan bedelin xuduurka ha la ilaaliyo kutubtana ha la soo raacdo xalaqaadkiina insha allahu tacaala ha la sameeyo kitaabka xiga insha allahu tacala waa kitaabka qaasimiga ama ibnu qaasimka loo yaqaano insha allahu tacaala wiiggan soo socda khamiista ayaynu imtixaankii kitaabkan qaadaynaa labadaa cishana ha la soo qaybo wiigga ku xigana insha allah taala kitaabka ibnu qaasimka ayaanu bilaabaynaa allah inagu afco bilahi towfiq asalamu